alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu min ashirki an yastakiisa bigayr اllah aw yadcuwa gayrahu baabkan waxa uu ku saabsan yahay shirkiga inuu ka mid yahay ay ka mid tahay in marka la dhiban yahay la bariyo ilaahay cid aan ahayn ama guud ahaanba in la bariyo cid aan ilaahay ahayn munaasabada baabku laleeyahy kitaabu tawxiid iyo abwaabta ka horeysaa waxa weeye waxaa ku jira baabka sheegis la sheegayo noocyo ka kamida shirkiga weyn almunaafi liasli tawxiid ee tawxiidka asalkiisa burinaya shirkigaa weyn oo alistiqaahatu bigayr illaah wa ducaaءu غayr اllahi istigaaثata wa ducaaءa cibaadati in ilaahay cid aan ahayn marka la dhiban yahay la baryo ama guud ahaanba baryadaasoo ah noocii cibaadada ahayd ee ilaahw quri u xaqa u lahaa oo cid kale haddii loo sameeyo shirki noqonaysa baabkani abwaabta kitaabka kuwa ugu muhiimsan ee ugu waaweyn ayuu ka mid yahay ana masalada ku saabsan alistigaatha waa min acmaqi masaa'ili towxiid alcibaada waana masaa-isha inxiraafka u badani uu dhacay dhexdeeda mid kamid a wa xasala fiha alidiraab beyna طawaaif اluma fi lcusuur اlmutaahira marka in tadqiiqu nadar lagu sameeyo dabd lmasaa'il iyo taxriiru lmanaataat aada bay muhim u tahay maqsuudka baabku waa bayaan ana alistigaahata bigayr اllah wducaaءa غayrihi min الshirki اlأkbar almkrij min اlmila waa in la caddeeyo in xaaladda qofku uu dhiban yahay uu baryo ilaahay cid aan ahayn ama guud ahaanba ilahay cid aan ahayn inuu baryo istigaaثata waducaaءa cibaadatin istigaaثadaa iyo ducadaas oo aata cibaadada ah inuu ka mid yahay shirkiga weyne miladiyo diinta uu kaga baxayo qofkii marka hore muslim waxid minta ku jirta waa tabciidiya ay min anwaaci shirk noocyada shirkiga ayay ka mid yihiin labadani ashirkuna alakbar baa looga jeedaa asha ku jirta waa cahdiya istiqraaqiya maaha musanifkuna raximah اllahu tacaala jazma huna bاlxukmi liwuduuxihi fi اladila alati awradaha fi lbaab xukumka alistiqaathatu waducaau gayr اllah si go-an oo cad ayuu u sheegay waayo adilada uu keeni doono ayuu ku cadyahay alistigaatha fi lugati اlcarab wa طalb الnusrati wاlcawni fi shidda طalb الnusrati wاlcawni fi shidda waa qofku gargaar iyo kaalmo inuu cid kale ka dalbo markay xaaladdu ku adagtay sharcanna macnaheedu macnahaasi kama foga waa طalb اlinsaani isaalaة الshidati min gayrihi waa insaanku dhibaato suulinteed dhibaato isaga haysta suulinteed inuu cid kale ka dalbo haddii lasoo gaabiyo waxaa la odhan karaa waa ducaau lmakruuh waa baryada ka kurbaysan ee dhibaataysan ducaau man asaabahu lkarbu ayaa istigaao gooni loo idhaahdaa sheekh lislaam ibnu taymiya wuxuu yihi walistigaaatu alab lgawth wahuwa huwa isaalat shidati kalistinsaari alab اnasri walisticaanati alab اlcawn oo siintan ku jirta alistigaatha waa siinu alab wey qofkan inuu dalbayo dhibaato in laga suuliyo ayay tusinaysa waa maxay farqiga udhexeeya alistigaathatu waadducaa farqiga udhexeeya baynahumaa cumuumu wa khusuusu muطlaq oo ducada ka caamsan istikaaada wa kulu istigaathati ducaa walaysa kulu ducaain istigaaa istigaao kastaa waa duco laakiin duco kastaa maaha aha istigaao marka ducada ayaa ka guda ballaahan ka macno ballaahan oo istigaasadu afraadda ducada ayay ka mid waxbay markaa ku kulmayaan oo yajtamicaani fii macna alab ducada iyo istigaasada labadaba alab baa ku jira laakiin waxay ku kala tegayaan yaftariqaani fi lmaluub maxaa la dalbayaa oo fi listiqaaati alabu isaalati shidda bas istiqaaada dhexdeeda waxaa la dalbayaa waa dhibaato in la suuliyo dhibaato qofka ku dhacday oo haysata in laga suuliyo dalbaya dalabka istiqaaada ku jira waa dalabka noocaasa marka tanfaridu istiqaaatu biana alaba fi xaali shidda istiqaaada waxay la gooni tahay dalabka dhexdeeda dhacaya wuxuu dhacaya fi xaalati shidda xaalad kurba iyo dhibaata haysto wducaa cam min alistiqaaha ducada caamsan oo macno ballaarhan lianna ducaa yakunu min almakruubi wagayrihi dalabka kasoo fula ka dhiban ducaa waa la dhahdaa kaan dhibanayn dalaba kasoo fulana ducaa waa la dhahdaa waa talabaadee idaa alaba isaalaةa shida ducaa waa la dhahdaa waida alaba jalba khayr ducaa baan la dhahdaa waida alaba dafca shari ducaa baan la dhahdaa marka kulu istigaaatin waa ducaa istigaao kasta waa duco walaysa kulu ducaain istigaa hadduu khayr dalbayo qofku ilaahay o jannada igeli leeya tusaale ahaan ma ilaahay oo awlaad weydiisanaya ama arzaaq dee waa ducaa baa la odhanaya lakin istigaao lama odhanayo walihada wuxu uhi shekh iسlاm iبnu taymiya fi kitaabihi aradd calى اlbakri kitaabkaas waa inaad akridaan oo kitaab cadiim wey masalada istigaahada ayuu kitaabkaasi ku saabsan yihi shubahaadka uu soo arooriyey ninka la hahdo albakri ayaa shekh iسlاm iبnu taymiya raximah الlahu tacala uu kaga jawaabaya kitaabkaas wahuwa maطbuuc fi mujaladeyn isagoo mujalad qurana waa jira wadaaci yaطlb axad shay-eyn buu yihi qofka ducaysanaya laba shay midkood buu dalbaa ima xusuula manfacatin buu dalbaa manfaca inay uxaasisho wa imaa dafca madaratin buu dalbaa dhibaato in laga difaaco falisticaadatu walistijaaratu walistigaahatu kuluhaa min nowci ducaa isticaadadina hore usoo maray iyo istigaaadu iyo istijaaradu intuba anwaacda ducaday ka mid min min nowci ducaai waalab marka afraadda ducada ayay ka mid yihiin ducada ayaa ka caamsan sheekh sulayman ibn cabdillahina wuxu uhi wducaa acam min alistigaatha lianna yakun min almakrubi wagayrihi facalى hada caطfu الducaa calى اlistigaatha min caطfi اlcaam calى اlkhaas buuri kii caamka ahaa ee macno ballaadhnaa oo ducada ayaa lagu cadfay kii khaaska ahaa ee isaga hoos imanayey oo istigaahada ah waxaa la isweydiin karaa ma hiya alxikmatu horta waa saniic jaa-isa oo saaiqa fi lugat اlcarab caطfu اlcaam calى اlkhaas in ka khaaskaa la sheego kadibna ka caamkaa lagu daba dhejiyo xikmada ku jirta maxay tahay halkan cadfu ducaa cala listigaatha maxaa loo odhan waayey ducada loo sheegi waayo kadibna istigaahada xikmadu waxa weeye iyadoo cumuum iyo khusuus ka dhexeeya waxaa la isugu cadfay libayaani ana adducaa laa yusraf ligayr illah oo si loo caddeeyo ilaahay cid aan ahayn inaan la baryayn laa fii xaali rakhaa walaa fii xaali shidda marka qofku uu ladan yahay u xaalad wanaagsan ku jiro iyo marka xaaladdu ku adagtayba oo istiqaafada sababta goonida loogu soocay iyadoo ducada ka mida waa taa oo si loo muujiyo fii xaali shidda qofku ilahay cid aan ahayn inaanu baryi karin fii xaali rakhana inaanu baryi karin arrinka labaade ku jiraana wuxuu yahay cabadat alawthan walqubuur yadcuuna allaha fi اrakha wayadcuuna gayr allahi fi shidda markay xaaladdu u wanaagsantahy ilahay bay baryaan marka xaaladdu ku adkaatana ilahay cid bay baryaan kuwaasaa lagu ilzaaminaya labada xaaladoodba ilahay un barya aw yadcuwa hayrahu ducadu saynu arki doonno waxay uqaybsataa ducaau masala horena usoo aragnay iyo ducaau cibaada halkana ducada waxaa looga jeedaa ducaau lmas'alati biqariinati caطfiha cala stigaaa ducaau masala baa looga jeedaa oo dalabka iyo su-aasha ah waxaana tusinaysa qariinada in lagu cadfay istigaaada oo alabu ku jiro ducadu fi lugat اlcarab tuطlaqu calى macaani shata macnayaal fara badan baa lafdiga ducaa carabiga u isticmaasha wاlmacna aladi huwa akharu isticmaala min almacaani macnaha loogu isticmaal badan yahay wa huwa almuraadu bاdducaa cinda aliطlaaq oo haddii duca la sheego aan wax qariinaa la raacinna ka loo jeeda ahi waa maxay waa alaba wاsu'aal adducaa macaani badan bay leedahay fi lugati اlcarab wاlmacna aladi huwa akharu isticmaala wa huwa almuraadu cinda aliطlaaq waa maxay alطalabu wاsu'aal culimo badan baa sidaa caddaysay oo ibnu sida uu ka mid yahay fi lmukhasas wuxuu yihi markuu ducada qeexayay طalabu طaalibi lilficli min gayrihi baa ducaa la ihahdaa inuu ficil cid kale ka dalbo ha waxaa samee ibn اlcarabi اlmaliki fi axkaami اlqur'an isna wuxuu ku yihi adducaaءu fi اlugati wاlxaqiiqati huwa طalb qala shawkaniy bifatxi اlqadiir macna اducaa xaqiiqata wa sharca huwa طalb ducaa alab wasu'aal ah in fara badan baa lagu xusay qur'aanka wayadcu linsaanu bishari ducaaءahu bاlkhayri wakana linsaanu cajuula aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu su ida dacaahu ay sa'alahu wa alaba minhu waayo dee yujiibu baa ka horeysa walama waqaca calayhim الrijzu qaluu ya musa dcu lana rabak ay isأl wاطlb lana min rabbika sharcan ducada marka la qeexayo waa in marka hore la sheego taqsiimkeeda oo la ducadu waxay uqeybsantaa waxay uqeybsantaa ducaaءu masأla ducaaءu cibaada kadibna ducaaءu masأalana la qeexo ducaaءu cibaadana la qeexo waana laysu qali karaa oo tacriif labaduba ay ku guda jiraan ayaa lagu qeexi karaa dee aw la ysugu cadfo inta labada tacriif laysugu ysugu daro ayaa aw la ysugu cadfi karaa marka wuxuu noqonayaa dee tacriif labadiiba ay soo gelayaan ducaa lcibaada ducaa lmasala waaya inay ducadu markaa ah, labadaa nooc tahay ahlucilmi badan baa sheegay shekh islaam ibnu taymiya wuxuu yihi laba aayadood intuu sheegay idcuu rabakum tadarucan wakufya iyo walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha wadcuuhu khawfa waamca markuu labada aayadood sheegay ba wuxuu yihi ataani laayataani mushtamilataani calaa aadaabi nowcayi ducaa labadan aayadood labada nooce ducada aadaabtooday koobsanayaan ducaai alcibaadati wa ducaai lmasala faina الducaaءa fi اlqur'an yuraadu bihi hada taaraة wa hada taaraة wayuraadu bihi majmuucuhuma marka ereyga ducaa fi اlqur'an wالsuna mar waxaa looga jeedaa ducada bimacna اlmasأla wالطalb su-aal iyo doonis iyo weydiis marna cibaada looga jeedaa alab iyo su-aalyaani ku jirin be marna labadoodaba waa looga wada jeedaa buuri waa ducaa oo muraada bihi majmuucuhuma ducado ducaa cibaada ducaa masale looga wada jeedo ayaa iyaduna soo aroortay waana wahuma mutalaazimaan bu uri wax kala fuqayana maaha oo ducaau almas'ala waa cibaado waa nooc min anwac اcibaada marka ilaha in la baryo wax la weydiisto waa cibaado waqaala rabkum udcuunii astajib lakum ducaa cibaadana yatadaman ducaaء alcibaadana yatadaman ducaaء الطalb wاlmasأala oo cibaado kasta طalb baa ku jira oo qofku yaanu lafdi ahaan ugu dhawaaqine marka inuu cibaadada sameynayo yasأl اllaha اljana aw yaطlbu min allahi اljana wayastajiiru bihi min الnar ilaahay buu janno kaga doonayaa cibaadadan naar ilahay inuu ka badbaadiyana wuu doonaya marka yadcu llaha bilisaan اlxaal qeybta koowaadee ducadu waa ducaaء اlmasأla waana طalb اlcabdi min allahi xusuula ma yanfacuhu wa dawaamahu aw dafca ma yadurhu wa isaalatahu طalb اlcabdi min allah addoonku waa inuu ilaahay ka dalbo weydiisto xusuula maa yanfachu wax anfaca inuu xaasilo adduunyada anfaca ama fi laakhira anfaca wadawaamahuna inuu ilaahay ka dalbaana waa ducaa lmasala wixii anfacaya hore u haystay inuu daa'imo allahuma ya muqalib اlquluub habit quluubana calى diinik allahuma amitna calى اlislaami waالsuna dawaamkii baad dalbaysa nicmada ilaahay ku siiyey oo aa nicmatu diin اlislaam inay daa'imto aw dafca maa yaduru ama inuu ilaahay ka dalbo ilaahay inuu ka celiyo ka difaaco waxaa dhibayaa ee diin ahaan udhibay ama addunya ahaan udhibay intaanu kuba dhicinba wa isaalatahu ay aw isaalatahu ama suulintiisa wixii dhibaya oo ku dhacay ilaahay inuu ka suuliyo inuu dalbo kullu waa ducaa masala shekh iسلام iبن تaymiya wuxuu yihi faإna ducاء الmasألة huwa طلب ma ynfac الdاacي wa طلبa kashfi ma yadurhu wa dafcihi ay wa طلبa dafcihi qeybta labaad waa ducaaء العibaadة wa امtihaalu khiطاab الشharci maxabata watadalula waa ilaahay subxaana watacaala inuu uhogaansamo addoonku awaamirtiisa hogaansankaasoo ay la socoto jacayl iyo isduleyn ducaau bimacna cibaada ana fi lqur'aani wasuna in badan buu kusoo arooray iyo kalaamu ahli اlcilmi min ahli lugati wagayrihim wuxuu yihi alazhari alimaam lugawi fi tahdiib luga qad yakunu ducaau cibaadata ay muraada bihi اcibaada ereyga ducaa bimacna cibaada in loo isticmaalo ayaa dhacda wa minhu qowl اllahi caza wajala ina aladiina tadcuuna min duni اllahi cibaadu amhaalkm tadcuuna ay tacbuduun ay aladiina tacbuduuna min duni اllahi wayaan buri qaala wa qowlihi lan nadcuwa min dunihi ilaha ay lan nacbuda ilaha dunahu qala jala wacaza alaa tattaquun ay tacbuduuna raba siwa allah marka taana amhiladeeda tusaalayaasheedu aad bay u fara badan yihiin culimaduna aad bay u sheegaan adducaau ah bimacnaa alcibaada bal rasuulka alayh isalaatu wasalaam ducada cibaado ku sheegay ducaa huwa alcibaada yihi talaazum baa ka dhexeeya baynu nihi hunaaka talaazum beyna noocay ducaa islaazimitaan isku xidhnaansho wax bimacnaa kala fuqi kara maaha oo mid waliba ka kale yadulu cala alakar bidilaalati liltizaam sheegista kan la sheegaa tastalzim alaakhar kii kale laasimsanaysa ay keensanaysa wa ducaau lmas'alati mutadaminu liducaai oo mar hadduu ilaahay baryo baryadaas waxay koobsanaysaa dee cibaado ducaaء اlcibaadati mustalzimu liducaaءi اlmasأala qofka ilaahay barye biikhlaas ku baryaa de faqad cabad allaha bihada ducaa ducada lafteeda cibaado ilahay uu ku caabudo waman cabad allaha binowci min anwaci اlcibaadaat kaالsalaati wالsawmi wالdikri wاlxaji fahuwa طaalibu min allahi fi lmacnaa qofka ilaahay cibaadaadkaa ku caabuda walow yaanu baryaba samayne xagga macnaha mid ilaahay baryayo wey xagga lafdi ahaan iyaan alab iyo su-aali kasoo fulin lakin xagga macnaha waa mid ilaahay baryaya fayakunu daaciya caabidan cibaadadii uu samaynaya salaaddii buu tukanaya isla salaadiisaasaa baryo ah bihada yadhar anahu la nfikaaka bayna nowcay ducaa labadaa nooce ducadu ma kala hari karaan shekh islam ibnu taymiya mujaladka shan iyo tobnaad majmuuc fataawaha safxadda tobnaad iyo safxadda koob iyo tobnaad ibu talaasumka uu kaga hadla wuxuu ha faculima ana الnawcayni mutalaazimaan fakulu ducaaءu cibaadaةi mustalzimu liducaaءi اmasأla wakulu ducaaءu masأlaةi mutadaminu liducaaءi اlcibaada taqsiimka noocaasa macrifat hada taqsiim waa muhim waa ducaaء اlcibaada iyo ducaaء اlmasأla inay ducadu uqeybsanto wakadalika min almuhimi macrifatu talaazumi beyna noocay ducaa labada nooce ducadu inay isku xidhan yihiin oo islaazimsan inaad garato aad bay muhim u tahay waxaanay muhimku ugu tahay liamreyn alamr اlأwl lifahmi الnusuus alwaaridati fi اdducaa haddaanad aqoon qeybaha ducada nusuusta ereyga adducaa lagu sheegay fahamkeedu u kugu adkaanaya baryuun baad ku wada fasiraysaa oo siay u badan yihiin qolooyinka kutubu tawxiid dhiga laakiin aan masaaishiisa si daqiiqa ah aan u fahmin meel kasta oo ducaa lagu sheego baryuun buu ku fasiraya ducaau alab wasuaalun buu ka dhigaya meel kasta oo ereyga ducaa kusoo aroro fi nusuus hadaanad fahmin taqsiimka noocana ama si ay sameeyaan khuraafiyiintu iyo quburiyiintu meer kastoo ereyga adducaa lagu sheego fi lqur'an wa fi suna cibaadun baad odhanaysaa su-aal iyo alab inuu yahay soobahaad qaadimaysa ama waad anfinaysaaba se iyagu sameeyaan way diidaanba cibaadun baa looga jeedaa bay leeyihin waayo lakin haddaad fahamto ducadu fi nusuus inay labadaaba usoo aroorto bal inay usoo aroorto iyadoo labadaba loo wada jeedo su-aashii iyo cibaadadiiba nusuusta inaad fahamtaa bay kuu fududaynaysa arrinka labaad ay muhim u tahay inaad barato taqsiimkan iyo talaasumkan waxa weeye hada taxtaaju ilayhi liibطaali qowli man yunkiru kowna ducaai masalati cibaad khuraafiyiintan iyo qubuuriyiintan mutaakhiriinta ah ee shirkiga samaynaya baryadu cibaadaba maaha bay leeyihin gebigeeduba ducaa ulmasala cibaadaba maahaba walihaada haddaad cila cid aan ilaahayn barido jinan aw insan xayan aw meyitan oo aada weydiisato maa yaqdiru calayhi eh, fi lcaadati bikhusuusihi ama maa laa yaqdiru calayhi ila allah cibaado maaha bay ku leeyihin marka haddaad taqsiimkan taqaan iyo nusuusta siduu ugu soo arooray kuwaana shubahaadkooda inaad ibtaaliso radbida ay kuu fududaynaysaa masalada muhimka ah waxaa aada u baraarujiyey sheekh saalex al sheikh kitaabkiisa atamhiid lisharxi kitaab atawxiid baad ka eegi doontaa markuu baabkan waxa weeyaan u sharaxayo masalada haddaba muhimka waxay tahay ma huwa daabitu tafriiq beyna noocay ducaa sidaan ku garanayaa ducadan lagu sheegay aayadda inay tahay ducaau masala ama ay tahay ducaau cibaada ama ay tahay shaamila linoocayn mid labada noocba ay hoos imanayaan labada noocba tusinaysa soo daabid qaacido loo raaco in la helo maaha ilaa arrin taxakumaha ah iskama odhanaysid tanna ducaa ulmasala laysaga jeedaa tanna ducaa ulcibaada qaacido aada labada ku kala saartaa waa inuu jiro waayahay waxaynu sheegnay dee qur-aanka sidaynu shekhu islam taymiya kasoo naqlin kadalika ibn lqayim fi bidaaci lfawaa'id wuxuu ku uhi juska saddexaad sacda shan boqol saddexiyo toban faina ducaa fi lqur'aani yuraadu bihi hada taaratan wahada taaratan yuraadu bihi majmucuhuma huma mutalaaziman daabidu macrifati noocay ducaa waxa weeye ana ducaa yakunu adhar fi ducaai lmasala horta ereyga ducaa haddii lagu sheego fi lqur'aan aw fi الsuna yaxtamil an yakuna ducaaءa masأalaة aw an yakuna ducaaءa cibaada labada macnoba waa loo isticmaalaa wuxuu ixtimaalaa uu noqon karaa in ducaa masأala looga jeedo iyo in looga jeedo ducaaء cibaada marka de waa inuu noqdo shaamil limacnayeyn aw yatarajax fi axadihima inuu labadiiba koobsanayo ama waa inuu midkood raajix ku noqdo marka u adhar uu ku noqdo raajix marka xaaladaad jira qaraain hunaaka qaraain tadulu calى ana الducaaءa adharu fi ducaaءi اlmasأla hunaaka qaraain tadulu calى ana الducaaءa adharu fi ducaaءi اlcibaada qaraaintaa tusinaysa ana ducaaء adhar fi ducaaءi اlmasأla in raajix uu yahay ducada in ducaa masأla looga jeedo waxaa ka mid a ida kana fiihi iltijaaء likashfi الdur haddii ducadaas ay ku dhex jirto in cid lagu irkanayo oo loo cuskanayo inuu dhibaato kaa dulqaado waa ducaaءu masأala ka ducaa'i fi qowlihi tacaalى qul araayta qul ara'aytakum in ataakum cadaab اllahi ka warrama hadduu idin yimaado cadaabki ilahi aw atadkum الsaaca agayr اllahi tadcuun in kuntum saadiqiin agayr اllahi tadcuun muxuu ixtimaalaa tacbuduun iyo tas'aluuna watatlubuuna minhu labadu ixtimaalaa lakin halkan wuxuu adhar raajix ku yahay talubuun wa tas'aluun bidaliil in horteed ducada horteed la sheegay dhibaato oo ah in ataakum cadaab اllah oo atadkum الsaaca oo markaa ducadu ay tahay iltijaa likashfi الdur ciddaad ku irkanaysaan ee aada dhibkaa ka hoos gelaysaan waayo a sheekh cabdulaiif wuxuu ku uhi kitaabka tuxfat الطaalib waاljaliis waa kutub kutubta shubahaadka quburiyiinta naqdida buu ka mid yahay tuxfat الطaalib waاljaliis fi kashfi shubahi daawuud ibn jirjiis sheekhu dhowr kitaab buu ku radiyey daawuud whada الducaaءu ظaahiru fi ducaaءi اlmasأala xaala الshidaةi wالdaruura mar haddii shido iyo dhib la sheego kadibna ducaa la sheego ducadaas maxay raajix ku tahay ducaa اmasأla mihaal kale wإida masakm الdur fi اlbaحri dala man tadcuuna ila إiyaahu tadcuunadaas taxtamil ducاء اlmasأla iyo ducاء اlcibaada soo ma ayuhuma arjax kabay daahir ku tahay ducاء اmasألة bdliil maada in duri la sheegay إidaa masakum الdur mar haddii shide iyo dur iyo la sheego ducana lala sheego ducadaas waa maxay ducاء masألة wuxuu ihi ظaahiru fi ducaaءi الmasأlaةi limunaasabaةi الxaali wاlwaaqic xaalka iyo waaqca laga hadlaya mar haddii xaal الduri washida ducadaas waa ducاء masألة ta labaad إida kana nidaءa mubaashira lilahi caزa wajل mar hadduu nidaaba uu ku jiro mubaashira oo toosi waa ducaaءu masألة kaqowlihi tacaalى hunaalika dacaa zakariya rabahu qaala rabi hab lii min ladunka duriyaة طayiba inaka samiic الducاء waa ducaaءu masألة de ilaahay buu u dhawaaqday oo si toosa wuxuu weydiisay hab lii su-aashiigaa ku jirtaba iyo طalbki hada ibnu jariir wuxuu yihi faragaba ragaba ilى اllah jla ثanaaؤuhu fi اlwalad wasأlahu duriyaة طayib ida kana fiihi طalb min axadi an yadcuwa lahu haddaad qof tidhaa ii ducee udcu liya macnaheedu ma ii cibaadaysaba may ilahay ii weydii weyi ida kana fiihi طalb min axad an yadcuwa lahu lama waqca عalayhim الrijzu qaluu ya musa اdcu lana rabak اdcu lana rabak ilahay noo bari weeyaan macnaheedu noo weydii ida kana fiihi اlإkhbaar bicadami samaaci اlmadcuwiin haddii la dhaha kuwan aad baryaysaan idin maqli maayaan waa ducaaءu masألة ducaaء اlcibaada dee ficil baabay noqon karta aan laba maqlahayn soo ma ida kana fiihi alإkhbaaru bicadami samaaci اlmadcuwiin yuliju leyla fi الnahaar wa yuliju الnahaara fi اleyl skra الshamsa wاlqmr kul yجrي لأجل مسmى ذlikm الlah رbkm lah الmlk والذina تdcuuna min duni ma ymlikuuna min qطmir aayadda kale aan ujeeday ilah u yihi in tdcuum laa ysmcuu ducaaءكم macnaheed waa maxay haddaad weydiisataan wey bqariinaةi dikri cadam الsamاع لhada الqرطبي wuxu uhi fi tafsiri hadi الآية in تstagiiثuu bhm fi النawaaئب laa ysmcu ducaaءكم لأnha jamaadaat laa tbصir walaa tasmع إida kana fi الducاء alamru bاlإkفاء haddii ducada qariya la dhahdo iyaduna waa ducaaءu masألة اdcuu rabkm تضرعا وkufya inahu laa yuحib الmuctadiin rabbigiin barya si isduleyn iyo hoos u dhigisa ay ku jirto marka waa ducaaءu maxay waa ducaaءu masألة shekh الإسلام iبن تيمية wuxu uhi yتناول نوع الدuعاء لakinahu ظاahir في duعاء المسألة wuxuu raajix ku yahay duعاء المسألة متضمن duعاء العباadة ولهذا أmira بإkفائihi وإsrاarihi متى ykun الدuعاء أظهر في duعاء العباadة ereyga duعاء waxaynu nihi إذا warada في النصوص يحتmل أن المراada bه duعاء العباadة وأن المراada bه duعاء المسألة lakin ykun في أxadihima أظهر ee أrjaح marka goormuu noqonayaa أظهر وأrjaح duعاaءi العibaadة مواadicdaa la sheegay wixii aan ahayn ykun الduعاء في duعاء العibaadaةi أظهر فيma عadا ذلika culimada qaarna daabit bay u sheegaan sida iبن الqayim oo kale shekh islam ibnu taymiya laftiis waa sheegay wakulu mawdicin dukira fiihi ducaaء اlmushrikiina liasnaamihim waalihatihim falmuraadu bihi ducaaء اlcibaada almutadaminu ducaaء اlmasأla fahuwa fi ducaaءi اlcibaadati adhar meel kastoo lagu sheego ducaaء اlmushrikiin liasnaamihim waxaa looga jeedaa buu yihi ducaaء اlcibaada baa looga jeedaa oo dee ducaaء اlmasأalana koobsanaya marka anfin maaha la leeyahay mushrikiintu aalihadooda cibaadaad kalun bay u sameyn jireene may beryi jirin aayadahan soo akrinaba waxaa ku sugan inay beri jireen oo lagu leeyahay idin maqli maayaan haddaad baridaan idin maqli maayaan ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahay waay wain tadcuuhum laa yasmacuu ducaakum in badan baana ducadu ay ku soo aroortay bimacna alcibaada fi lqur'aani alkariim qul inii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duuni illah ay tacbuduuna min duuni illah bqariinati acbud an acbuda an adcuwa lama odhan an acbuda baa la yihi lihada buu ihi alqurطbi fi tafsiri qiila tadcuuna bimacna tacbuduun fadcu llaha mkhlisiina lahu اdiin icbud اllaha weyaan macnaheedu dee ducadiina ay ku jirta iyo su-aashi bdikri qariinaة اkhlaas waay waxaa la mida saas oo kale الducaaء yarid fi اlqur'an muraada bihi majmuع اlamreyn iyadoo labadaba looga wada jeedo labadaba ereygu uu shamlisanayo ducaa اcibaada ducaa اmasأla tusaalayaasha waadixa waxaa kamida qwl الlahi taعalى wlilahi الأsmاء الxusnى fadcuuhu biha fadcuuhu biha waa yana isأaluuhu biha ku barya waa ducaaء الmasألة iyo tacabaduu lilahi bimacaani asmaaئihi ilahay ugu cibaadeysta macaanida magacyadiisu ay tusiyeen ولhada ba iبن الqayim ku uri fi madaarج salikiin والducaaء biha yatanaawل ducاء الmasألة وducاء الثanاء الducaaء biha بأsmاء الlah yatanaawل ducاء الmasألة وducاء الثanاء وducاء التacabud in lagu baryo ilaahay in lagu amaano iyo in loogu cibaadeysto huwa subxaanahu yadcو cibaadahu ilى an yacrifuuhu بأsmاءi وصفاaته وyثnuu عalayhi bha وyأkhذuu bxadihim min cubuudiyatiha waxaa wa waqaala rabkum idcuunii astajib lakum labada macnoba waa lagu fasiray waayo icaabuda iyo ibarya labada waa lagu fasiray marka taqsiimka noocaas isaynu sheegnay wuxuu radin ku yahay qolooyinka yidhi طلب iyo su-aal cibaado ahi ma jiro oo ducaaء الmasألة والطلب cibaado maha ducaaء الcibaada ayuun baan ducadu markay nusuusta kusoo aroorto looga jeeda hada baطل haddaad u fiirista muxadiثiinta kutub الxadiiث qoray inta badan kutubtooda waxay ku dhigaan أصxaabu الsunan oo kale iyo صaaxiba صaxiix bab الdacawaat aw kitaab الdacawaat etana waxay ku soo arooriyaan ma yatacalaq biducaaءi اlmasأla axaadiida ay baabkaa ku keenaan o dhan maxay ku saabsantah ducaaء اlmasأla la aglabhum laa yatacaraduuna liducaaءi اlcibaada uma tacarudaan uma baxaan ducaaء اlcibaada wakadalika alculamaء aladiina afraduu afraduu kutuba fi mawduuci الducاء waxaa jira culimo mawduuca ducada kutub gaara ka qoray iyaguna lam yadkuruu fi kutubihim ila ma yatacalaq biducaaءi اlmasأla allaala waxay kutubtooda ku sheegeen waa ducaaء اlmasأla unbu ku saabsan yahay tusaale waxaa kamid ah adducاء kitaab الducاء liطabrani oo maطbuuc fi mujaladeyn iyo shaأn الducاء lilkhaطaabi isaguna waa maطbuuc iyo adducاء lilmaxaamili iyo aلtargiib fi الducاء lilmaqdasi iyo adducاء liلdabi wagayriha kulahaa ducadaas ay ka hadlayaan fadaaisheeda ay sheegayaan iyo axkaamteeda iyo inay cibaado tahay waa maxay adducaa he almas'ala weeye hal su-aalaynu ku gegoyeyno dersiga su-aalnas waxa weeye waxaynu sheegnay inta badan ereyga adducaa hadduu ku soo arooro fii xaqi almushrikiin in looga jeedo bimacna alcibaada soo ma marka su-aasha imanaysa waxa weeye haddii adducaa fi اlgaalibi wاlأkhar marka fii xaqi اlmushrikiin laga hadlayo cibaado looga jeedo lima alcuduulu can الtacbiiri bilafdi اlcibaadati ilى الtacbiiri bilafdi الducaa iyadoo cibaado loo jeedo maxaa duca loo cabiraya oo loo cabiri waayey iyadoo loo jeedo cibaado maxaa ducaa loo cabiraya oo ereyga cibaado loo isticmaali waayo maxaa bedel اcibaada adducaa loo loo loo cabiraya loo isticmaalaya ila qur-aanka aad bay ugu fara badantay taas jawaabahay culimadu sheegen waxaa ka mid a ah in la yihaahdo waana jawaab aada u muhima ina aglaba cibaadati اlmushrikiina liawhaanihim kana biاdducaa wax iyadoo cibaadaday asnaamta caabudayeen laga hadlayo ereyga ducaa loo cabirayaa lannahu mushrikiintu cibaadaday awhaantooda caabudayeen ee u badnayd ducadaheed waxaa u badan ay ku caabudayen waxay ahayd ducaa ina aglaba cibaadata mushrikiina liawthaanihim kana biducaa waalab inay baryaan wax weydiistaan bay ahayd marka faducaau akharu suwari shirki intishaara wuquuca fiihim noocyada shirkiga ee mushrikiinta dhexdooda ka jiray u dhicis badnaa iyo u faafis badnaa wuxuu ashirku fi اducaa walihaada baa iyadoo caabudista ay caabudayeen ay gowrac ku caabudayeen ama nadar ku caabudayeen ama tawaaf ku caabudayeen iyadoo laga hadlayo ayaa ducaa la cabiraya lannu cibaadada u badan ee asnaamtooda ay u sameynayeen ba ahayd maxay aلطalb الsu'aal inay baryaan o wax weydiistaan taasina waxay tusinaysaa yaعnaa mid aan waxaanad weydiisanaysa aan awoodin inaad weydiisataa inay shirki tahay taasay tusinaysaa waaya waxaa kaloo culimada qaarkood ay sheegeen jawaabo kale oo ay ka mid tahay in la yidhaahdo liannahu kullu cibaadatin waa nuuc min anwaaci ducaa marka si kale loo eego cibaado kastaa waa nooc baryada ka mida un oo baryadun baa un bilisaan lmaqaal iyo bilisan alxaal u uqeybsanta in su-aal iyo طalab toosa uu jeediyo iyo in xaalkiisu uu tusinayo inuu wax ka doonayo ciddan uu ficilka u sameynayo marka maadaama cibaado kasta ay koobsanayso طalab iyo su-aal ayaa iyadoo cibaadadii loo jeedo la cabiray maxay ducaa la cabiray wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin